inuu yidhi idaa qaala alimaamu imaamku markuu yidhaahdo samica allaahu liman xamida ilaah wuu ajiibaa oo baryadiisa waa aqbalaa liman xamidow qofka mahdiya samica laba macnoay ku timaadaa waa maqlay waxay kaloo ku timaadaa waa aqbalay haddana waa aqbalay weeye halkan macnaheedu samica allaahu alla wuu aqbalaa wey oo waa ajiibaa liman xamidow qofka mahdiya ilaahay wuu ajiibaa intaas marka imaamku yidhaahdo faquuluu idinka ma'muumiinta waxaad tidhaahdaan allaahumma yaa allah allow rabbanaa khaaliqiina abuurtayow laka keligaa alxamdu mahada kuu sugnaatay saas idinku idhaahda haddaad tihiin ma'muumiintii xadiidkan wuxuu caddaynayaa imaamka marka uu madaxa ka soo qaado rukuucda oo samica allaahu liman xamida yidhaah ma'muumiintu waxay dhihi lahaayeen taasu caddayna ma'muumiintu waxay leeyihiin rabbanaa laka alxamdu rabbanaa walaka alxamduna waa suganta iyadana xadiis kale ku suganta afarta imaam abu xaniifa iyo maalik iyo axmed ibn xambal saddexdaas madhab waxay leeyihiin ma'muumka samic allaahu liman xamida dhihi ma samic allaahu liman xamida ma dhahayo ee ma'muumku wuxuu leeyahay rabbanaa walaka alxamd shaafic isagu wuxuu leeyahay samic allaahu liman xamidana waa leeyahay rabbanaa laka alxamduna waa isku dara ma'muumka sida imaamkuba iskugu daray abu xaniifa iyo maali aya waxay leeyihiin imaamka samic allahu liman xamida keliyuu leey ma'muumkuna rabbanaa walaka alxamdu leh u qaybsanta waa laba madhab imaamu axmed iyo imaamu shaafici labadoodu waxay leeyihiin imaamku markuu samic allahu liman xamida yidhaah rabbanaa laka alxamduna waa ku dara waana sidaas laakiin axmed iyo shaafici haddana waxay isku khilaafsan yihiin ma'muumku samic allahu liman xamida ma leeyi shaafici wuxuu leeya waa leeyi marka shaafici haddii la qabto qofka keligiis tukana wuxuu leeyahay samic allahu liman xamida rabbanaa laka alxamid qofka imaamka wuxuu leeyahay samic allahu liman xamida rabbanaa laka alxamd qofka ma'muumka samic allahu liman xamida rabbanaa laka alxamd saddexda waa isku mid weli shaafici saddexda qof waa isku mid saddexdooda waa isku mid waa isku darayaan ma'muumka aa marka aada la iskugu sii haystaa si gaana ee qofka keligiis tukana inuu isku daraa waa la isku waafaqsan yahay isaga qofka keligiis tukana marka saddex madhab waxay leeyihiin ma'muumku dhihi maayo samic allahu liman xamid ee marka imaamku madaxa soo qaado oo yidhaahdo samic allahu liman xamida ma'muumku rabbanaa laka alxamdu leh saddex ah. oo ah xanafiyada maalikiyada iyo xanaabilada saxaabada markaad u laabato cabdullaahi bni mascuud cabdullaahi bni cumar iyo abu hurayra saddexdaba sanad saxiixa waxaa uga sugan ma'muumku rabbanaa laka alxamdu uu leeyahy ee samic allahu dhihim sanad saxiixana lagama hayo saxaabada ma'muumku inuu leeyahay samic allahu liman xamid idan marka raajixu wuxuu yahay imaamku samic allaahu liman xamida uu leeyahy laka alxamduna ku dara ma'muumku laakiin marka imaamku samica allaahu liman xamida uu yidhaah rabbanaa laka alxamdu uu leeyahay sidaasaa raajixi malaa'igtuna rabbanaa laka alxamdu ay leedahay soo xaadirayda salaadaa soo xaadirayda nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam fainahu man waafaqa qofku waafaqo qowluhu qowlkiisu qowlal malaa'ika qowlkii malaa'igta qofku waafaqo ufira lahu waxaa loo dhaafaa maa taqadama wixii hormaro min dembi ah waxay taasu tusaydaa malaa'igtu inay leeyihiin rabbana laka alxamdu marka qowlkaanu siduu qowlka malaa'igta u waafaqo adiguna rabbana laka alxamdu dheh waay aada iswaafaqdaane ha laguu dembi dhaafo markaas rawa lbukhaariyu imaam lbukhaari wuxuu ka wariyey can abi hurayrata radi allaahu canh ana naasa dadka qaaluu waxay yidhaahdeen yaa rasuulallaahi rasuulka ilaahayo hal naraan rabbanaan rabbigeen ma arkaynaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha dadkii muslimiinta ayaa rasuulka weydiiyey rabbigeenna aan caabudno ma arkaynaa qiyaamo marka la tago sidaasay weydiiyeen muslimiintu nabiga sala allahu calayh wasalam qaala nabigu wuxuu yidhi hal tumaaruuna ma ku filqamari dayaxa laylat albedri habeen afar iyo toban xaalu haday dayaxa afar iyo tobanka ah habeen afar iyo tobana joogo aragtidiisa ma ku shakinayna dayaxaasoo laysa laysa duunahu sokadiisa saxaabun daruur aysan ahayn qaaluu saxaabada waxay yidhahdeen laa ku shaki mayno yaa rasuulalahi rasuulka ilaahayo qaala wuxuu yidhi fa hal tumaaruuna ma ku shakinaydaan fi shamsi qoraxda laysa duunahaa sokadeeda xaal saxaabun daruur aysan ahaan qaaluu saxaabadu waxay yidhahdeen laa ku shaki mayno daruur haddaysan ka sokaynoo qorraxdu halkaas taagan tahay aragtideeda ku shaki mayno qaala nabigu wuxuu idhi fa innakum idinka tarawnahu rabbigi inaad arkaydaan kadaalika ru'yatan ru'yadaasoo kadaalika sidaas ah sidaad qoraxda u arkaydaan oo dayaxa u arkaydaan oo aan shaki idinkaga jirin rabbigii waxaad arkaydaan aragti aan shaki ku jirin kadaalika waa tashbiih waxa laysku shabbahayaa maahan dayaxa iyo rabbi maahan qoraxda iyo rabbi waxaa laysku shabbahayaa labada aragti aragtida aad rabbi arkaydaan shaki kuma jiro aragtida aad qoraxda arkaydaan saa shaki ugu jiro marka waa tashbiihu ru'yati biru'ya laa tashbiihu lmar-'iyi bilmar-'iy waxaa laysku shabahayaa labada aragti sidaa aragtida qoraxda aad u arkaydaan iyo dayaxa aan shaki ugu jirin waxaad rabbigiin arkaydaan aragti aan shaki ku jirin saas wey nabigu wuxuu yidhi salى اllahu calayhi wasalam yuxsharu nnaasu dadka waa la soo shirinaa yowma alqiyaamati waa la soo shirina fayaquulu rabbiya wuxuu leeyahay fayaquulu allah allah wuxuu leeyahay man qofkii kaanaha yacbudu mid caabuda shay-an shay falyatabic ha raaco qof walbaaba shaygu caabudi jiray haddaba galo markaasaa dadka qof walbaaba shaygu caabudi jiru raaca lama diidi karo fa minhum dadka waxaa ka mida man gabal yatabicu shamsa qoraxda raaca waa dadkii qoraxda caabudi jiray wa minhum dadka waxaa ka mida man gabal yatabicu lqamara dayaxa raaca wa minhum dadka waxaa ka mida man gabal yatabicu dawaaqiita sarmyaalka raaca daaquudna waxaa la yidhahdaa kullu maa cubida min duuni illaah wax kastoo ilaahay qayrkiisoo la caabudaa waa daaquud watbqa haadihi اlummatu ummaddaa nebi moxameda soo haraysa fiiha dhexeeda xaal ay ku sugan yihiin munaafiquuhaa uurka gaaladi qoladii munaafiqiintaayo ilaahay qalbiga ka rumaysnayn laakiin afka ka sheega jirtay iyo mu'miniintii dhabta aheed ummaddaana isku soo haraysa intii kale qof walba wuxuu caabudi jiru raacaya sayatiihimullah allah u imaanaya ityaanan yaliiqu bih qaab asaga u cunanta oo laa'iq u ah oo ugu imaana laakiin suuraddii dadka mu'miniintaahu yaqaaneen aan ahayn ayuu ugu imaana fa yaquulu wuxuu leeyahay ana rabbukum anigu rabbigiinan ah markuu yimaado rabbigiinan ah fa yaquuluuna waxay leeyihin haadaa makaanuna annagu halkaasaan joogaynaa haadaa kanu makaanunaa waa meeshaan joogi lahayn xataa ya'tiyanaa rabbunaa intuu rabbigeen nooga yimaado faidaa jaa rabbunaa rabbigeen markuu noo yimaadana carafnahu annagu waan garaynahayle nagu rabbigeen markuu noo yimaado waan naqaanaa rabbigeen macnaha suurad aan naqaanaa jiro tilmaamo ilaahay isku tilmaamaa jiro tilmaamuhu noogu iskugu kaana tilmaamay oo niqiinay markuu noogu yimaadaan garayna ka horna halkaana joogayno saasay leeyi sidaasay leeyi fayaatihim ullah allah ugu imaanaa suuradday yiqiineen oo ilaahay isku tilmaamay aan rabbi ugu imaanaa fayaquulu wuxuu leeya ana aniga rabbukum rabbigiinaan ah fayaquuluuna waxay leeyn anta rabbuna alla ilah rabbigeena baa ku naqan waa aqoonayeen marka maxaa yaele suuraday yaqaaniin ugu imaana marka sifaaddii uu isku tilmaamayo ugu imaana waa garanaya fayadcuuhum dadkuu rabbi u yeeraa fa yudrabu siraadu siraadkiya waxaa la yeelaa bayna dahraaney jahannama naarta jahanama dusheeda naarta jahanama dhexbartankeeda meesha ah aa sida buundadii loo marsiinaa siraadkiia siraadkiioo buundo ah ayaa jahanama la dhex marsiina waa kor mara nabigu wuxuu yidhi salى اllahu calayhi wasalam faakuunu waxaan ahaanaa awala man qofka ugu horreeyo yajuusu la gudbaa min arusuli rususha xaaluu ka mid yahay biummati ummadiisa nabi ummadiisii wato ugu horeeyo la gudba anagaan noqonayuu nabigu sala allahu wasalam walaa yatakalamu axadun qofna hadli maa yoomaydin maalinkaas ila rusulu rususha maahane rususha maahane qof kaloo hadli kara ma jiro rusush waxay leeyihiin wa kalaamu rusuli rususha hadalkooda yowmaydin maalinkaas ay ku hadlayaan allaahumma sallim sallim allow nabadgeli allow nabadgeli dadka allow madayda ii nabadgeli allowna nabadgeli intaasay ku hadlayaan wax kale ku hadli mayaan wa fii jahanama naarta jahanama kalaaliibu bila godgodan oo afku u godan yahay ayaa ahaaday waxaa naarta jahanama bartaa siraadkaa ah. biro ayaa taagan oo soo godgodanoo bilaha kawaankaoo hilibka la suro oo kalaa qof qaraabogoysa ka gudbi hal qof oo qaraabogoysa hal qof oo khaa'in ah oo ammaanada khiyaanayn ka gudbi maa ku dhagaydo jaannaba ku tuurayda hal qof oo qaraabogoysa gudbi maa qaraabana aabbiyo hooya ugu sokeeya afartan oday dadka kuu jiraan waa qaraabo aabbiyo hooya ku adashaana qaraabo ugu sokeeya waaxid qaraabogoysa gudbi maa ta ku dhagaa ayay jahannamo ku tuurayaan qof khaa'in ah oo ammaanada khiyaanayna gudbi ma qof ammaano khiyaanay siraadka labadoodiiyaa taaganu nabigu sala allahu alay slm ammaanadiina waa taagan tahay qaraabadiina waa taagan tahay ilaahiyo waana gooynayn qaraabadu ilaahna hore ugu ballan qaaday qofka gooya inuu go'o oo xarga alla u jaro meeshaasaa laga laalaadina jahannamo marka qof kastoo khaa'in ahana ammaanadiiyaa taaganoo le ilaah waa ikhiyaana halkaasuu ka laalaadsanaya jahanama nacuudu bilahi minha wa fii jahanama naarta jahanama kalaaliibu bira godgodan oo afku u godan yahay ayaa ahaaday kalaabiibtaasoo milu showki sacdaan yamaaruga qodaxdiisa oo kala geed waxaa jira la yidhaha yamaarug kaxarna waa la yidhaah xidigna waa la yidhaah dhulka meelaha carrasankaa ah ayuu ka baxaa markuu soo baxo sida basashoo kale camal caleemo isi saaran wey isaga dhan male laf adag waa caleen caleen saaran caleentu markay soo baxda waa laabataa foodeedu dhabardhabar unta u laabmu geedka meeshuu ka soo baxay u laabmi caleentaan caleenta kalena markay baxda asaga iyadii kusoo dul laabmi sidaasa caleemihiisu ay noqdaan markuu qoyan yahay geelu aad u jeceli aad u jecel markuu qoyan yahay markuu adkaado wax taaban kara male markuu qalalana warkeed madaa waa wada qodax caleenta qodaxle caleen kastaaba fooda iyo dhinacyada qodax waa wada qodax qodaxdiina caleentia laabane dhabarag u laabne waana qodax qodxa la laaban sida qodxahaas oo kale weeye kalaaliibtu kalaaliibtu waa nuucaas fainahaa milu shawkii sacdaanu nabigu yidhi milu kalaaliibtaasoo milu shawkii sacdaan yamaaruga ama kaxarka ama xidiga geedka la yidhaah qodaxdiisa oo kalaa hal ra'aytu ma aragteen shawka sacdaan weligii ma aragteen yamaaruga qodaxdiisa qaalo waxay dhahdaa nacam waa naqaanaa waa aragna qaala wuxuu yidhi fa innahaa kalaaliibtu milu shawkii sacdaan sacdaanka qodaxdiisoo kale weeye hayra laakine sacdaankaan tiqimeen lama eka muuqaalka xaggiisa iyo suuradda weeye islama eka nabigu wuxuu yidhi salى اllahu calayh wasalam fa inahaa kalaaliibtu milu shawki sacdaan sacdaanka qodaxdiisoo kale weeye hayra laakine annahu shamiya laa yaclamu ma oga qadra cidamihaa weynankeeda qadarkiisa ila allaahu allah maahan cid kale ma oga caza allah qaaliba wajalla allah weyn takhdafu naasa dadka ayay dafaydaa kalaaliibtaasu biacmaalihim bisababi acmaalihim acmaashii ay sameeyeen sababteed dunuubtii ay galeen sababteed dunuubtiis ay galeen ayaa sabab u noqonaya dadka inay qabsato fa minhum dadka waxaa ka mid ah man gabal yuubaqu la halaagayo bicamalihi bisababi camalihi camalkiisa sababtiis lagu halaagayo oo inta birtaas la suro jahanamo lagu tuurayo nacuudu bilaahi minha wa minhum dadka waxaa ka mida ah man gabal yukhardalu la googoynayo uma yanju kadibna badbaadayo gabala inta birtus jeexdo isagoo jeexanoo haylhaylan oo googo-an ayuu badbaadahu gudba ah. intaasa ciqaab looga dhiga intaasa ciqaab looga dhigaa yukhardalu ee yuqadacu waa la googoynaa wey uma yanju kadib uu badbaadaa xataa idaa araadallah kadib markaa dadkii ku daatay munaafiqiintuna meeshaasay ku harayaan ah, halkaasay ku dhammaanayaan hal munaafiq gudbi halkaas marka la marayo dadku waxay ku socdaan nuurkii salaadii iimaankii aan nuur u ah ayaga halkaasaa nuurka uga damaya ah, markaasay qayladaaminayaan unduruuna naqtabis min nuurikum ta qayliyaanay leeyihiin na suga mu'miniino aan idinka shibanno nuurkiia naga damaye aan nuurka idinka shibanne qiila rjicuu waraa'akum faltamisuu ah, waxay leeyihiin ta laabataan halkaa nuur lagama shito adduunkaa laga soo shidaa nuurkaa iimaanka iyo camalka saalixa oo adduunka lagu sameeyo way nuurkaan ee nuur aakhira lagama shito waxay leeyiin ta laabataan oo adduunyo aadaan ordaha ka soo shita nuur ah, ma adduunyo la celal yaa u ogol ah, qofku waa inuu maanta wax reebta oo uu iimaankiisa xaqiijiya oo nifaaqa iyo xumaanta uu maanta iska ilaaliya halkaasaa markaas derbi lagu kala dhex dhifanaya oo ayaga jahanamo loo aroorinaya dadka muminiintaana janno u aroorayaan qaar muminiintii marka ka mid ah oo aan munaafiqiin ahayn laakiin dunuub waaweyn galay ayaa jahanamo ku daadanaya marka qaraabagoyskii dadkii khaa'iniinta ahaa dad saanigiinta ahaa dadkii ribada cuni jiray sida xadiiska nabigu sheegay sala allahu calah wasalam dadkaasaa hoobanaya dad mu'miniinta oon ayagu ahayn gaalo oon munaafiqiin ahayn oo tukan jiray weliba oo ilaahay caabudi jiray laakiin zaanigiin ahaa ama dadka ribada cuni jiray dadkii qaraabogoyska ahaa dadkii oo sidaasoo kale khaa'iniin tahayoo ammaanooyinka qiyaamay laakiin waa dad muslimiin ah munaafiqiin ma lahan dadkaasaa hoobanaya marka jahanamo ku dhammaanaya dadkaas marka dhammaan laakiin waxay uga roon yihiin gaalada dhammaan waa uu laga soo saari doonaa ilaahay marka hore ma nabad geliyo ilaahay nabad geliyo laakiin aakirka kulli way laga soo saara naarta waxaa ku baaqi noqda qof aan ilaahay rumaysnayn oo munaafiq ah ama gaal gaalnimada xadirsaa waa isku mid labadaas munaafiqiintala hooseey munaafiqiintu waa qofaan qalbiga ka rumaysnayn afka dadka un ka sheeganayo ayagaana dalaqa hoose iska leh iyagu laakiin dadkii qalbiga xaqiiqo ilaahay uga rumaysnaa acmaashana samaynaayay feecan laakiin macaasida ku daray jahanamo inta gasha waa laga soo wada saara dhammaan waa laga soo dhammaynaa marka dambe intaas unbay uga royi nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam xataa idaa araada allaahu allaah markuu doono raxmata man qof inuu u naxariisto araada uu doonay min ahli naari ahlunaarka xaalu ka mid yahay dad ahlunaarka ka mid ah ilaahay markuu doono inuu u naxariisto amara amarallaahu alla wuxuu amraa almalaa'ikata malaa'igta an yukhrijuu inay soo bixiyaan man qofkii kaanahaa yacbudullaha alla mid caabuda dadkii ilaahay si dhaba u caabudi jiray naarta ka soo guraa ilahay leeya ka soo saara say ku garanayaan say u aqoonayaan calaamadda sujuudda naartu ma cuni karto oo wejiga ku ta macnaha qof kastoo alle u sujuudi jiray shardi maa halkan inaad boo ku leeda waxba shardi maaha mar haddaad ilaahay u sujuudday calaamada halkan ka imaanay maaha inaad halkan boo ku leeda waxba dhulka ku xogi ah. marba haddaad ilaahay si huba ugu sujuudday calaamadaad yeelanay ah, ilaa ilaahay uu og yahay marka sujuuddii qofka muuminka ilaahay u sujuudi jiray tiiya calaamadqa ah naartu ma taaban karto inta kale jirka waa laqe dhuxulow noqona jirka kale laakiin sujuudda ma taaban karto wejigaasay marka malaa'igtu ka fiireen qof kastoo wejiga sujuud uga taallay soo qabana marka oo naarta laga soo guraa fa yukrijuuna malaa'igtu waa soo bixinayaan minhum fa yukrijuuna malaa'igtu waa soo bixinayaan hum dadka alla caabudi jiray wa yacrifuuna malaa'igtu waxay ku garanayaan hum dadka alla caabudaa biaahaari sujuudi sujuudda raadyaalkeeda taasay ku garanayaan sujuudda raadyaalkeeday ku garanayaan wa xarama allah allah wuu ka xaaraantinimeeyey cala naari naarta an taakula inay cunto afara sujuudi sujuudda raadkeeda ilaahay baa ka xaaraantinimeeyey naartu ma cuni karto waa laga xarimay macnaheeda waa laga manciyey waa laga manciyey ilaahay baa ka manciyey fa yakhrujuuna dadkii waa soo baxayaan mina naari naartay ka soo baxayaan dadkii mu'miniinta ahaa ay ka soo baxayaan nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam fa kullu bni aadam banu aadan dhammaantiis oo naarta gala ta'kuluhu naaru naartu waa cune macnaha qofkii galayaa loola jeedaa dhammaan jirka waa wada cune ilaa afara sujuudi sujuudda raadkeeda maahane sujuuddana waxaa loola jeedaa waa wejiga kaliya maahan calacalihii maahan jilbihii manahan cagihii waa wejiga oo xaafid ibnu xajar wuxuu yidhi saxiixulmuslimka waxaa ku soo arooray ina qowman yakhrujuuna min annaari yaxtariquuna fiihaa ilaa daaraati wujuuhihim dadaa naarta ka soo baxaya iyagoo gubtay marka laga reebo wejiga iyo hareerihiisa wejiga iyo hareerihiisa marka laga reebo marka laga reebo inta kale naartu waa cunayda marka sidaas darteed ayay u yidhaahdeen culummadu afaru sujuudka waxaa loola jeedaa waa wejiga wejigaa loola jeedaa sidaasay yidhaahdeen culummadu qadimtaxashuu xaalo ay dhuxuloobeenay soo baxayeen ayagoo dhuxula noqdeen qadimtaxashuu xaalay dhuxuloobeen fa yusabu waxaa lagu shubaa calayhim korkooda maaulxayaati biyaha magacooda laydhaha maaulxayaa webi laydhaha maaulxayaa aanka biyo laga soo daraa lagu shubaa dadkaas dhuxulaha noqday ayaa lagu shubaa fa waa soo dhalanayaan kamaa tanbutu lxibbatu sida ay u soo baxdo dhalatada dhalatadu siday u soo baxdo fii xamiili sayri daadku qashinkuu qaaday dhexdiisana uga soo baxdo markuu daadku soo rogmado biyuhu ay dhulka maraan dhulka carasan kaah oo dhulka magaaladu hadda cagtu duushay maaha biyuhu qashin badanay wadaan qashinka marka dhinacyaday u daadiyaan dhinacyadaas meesha biyuhu mareen dhinacyadeeda qashin ayaalo meeshaas qashinku yaallo bug ayaa geeda yaryaru ka soo leeyay dhulka ka hor maxaa yal waa ka biyo badanta dhulka biyihiina ma baabi'in oo meeshay toos u qaadeen maaha marka meesha daadku maray dhinacyadiisa oo qashinka ay biyuhu ku firdhiyeen qashinkaas dhexdiisaa dhalata geeda yaryar oo dhalataha ka soo baxay xoog sidaas qashinkaas biyuhu qaadeen ay dhalatadu uga soo baxdo dadkii naartu ay gubtay markii biyaha lagu shubay soo wada dhalanaya jirkiisu uma yafrugu lahu alla wuu dhammaynaa min alqadaa'i xugunka bayna alcibaadi addoommada uu kala xukumo waa dhammaynaa waa la dhammaynaa dadkii janno loogu talagalay jannaa lagu shubaa wixii naar loogu talagalaana naaraa lagu shubaa naaraa lagu shubaa wayabqaa rajulu ninaa soo haraa ninkoo bayna aljannati wanaari naarta iyo jannada dhexdooda ku sugan nin jannada iyo naarta dhexdooda taagana soo hara dhammaan dadkii kale waa kala degeen wixii naar ku jira xataa laga soo dhameeyey ninkaanu markaa naarta waa laga soo baxshay laakiin jannaday naarta dhexdeedaa la keenay waa laga soo baxshay naarta wa huwa ninkaasu caaqibu ahlinar dadka ahlunaarka ahu naarta galay waa qofka ugu dambeeya dukuulan gelid aljannata janno la galo isagaa ugu dambeeya wax janno gala awalna naaru laga soo saaro ninkaasoo muqbilun la qaabilsan biwejhi wejigiisa qibala naari naarta xaggeeda naarta xaggeeda ujeedaa marka naarta xaggeeda ujeedaa fayaquulu ninkaas wuxuu leeyahay yaa rabbi rabbigaygiyo isrif weji ilaah wejigayga ka leexi cani naari naarta ley wax kale ku weydiisan maa naartaas aan firaaya iga leexi meel kale wejigayga u leexi oo xagga jannada ii leexi qad qashabanii waxay halaagay riixuhaa urkeeda iyo karkeeda urkeedii iyo karkeedii ayaa i halaagaye ilaahu iga jeedi wa axraqanii waxaa i gubay dakaawaha horaceedii dakaawaha horaceediyaa i gubay lahabuhaa wey horaceediyaa i gubay fa yaquulu rabbiga wuxuu leeyahay hal casayta ma tahay in fucila daalika arrinkaas bika haddii laguu sameeyo an tas'ala inaad weydiisato kayra daalika intaas waxaan ahayn haddii intaas laguu sameeyo oo naarta lagaa jeediyo oo jannada lagu tuso ma dhici kartaa wax kale inaad weydiisato amaad wax kale weydiisani fayaquul wuxuu leeya laa ku weydiisamaa wacisatika awooddaadaan ku dhaartaye fa ninkii wuxuu siinaa allaaha alle maa yashaau intuu doono min cahdin ballan ah wa miihaaqin dhaar lagu adkeeyey ah intaasoo ballan iyo dhaarha ninkii bixina wallaahanaan ku siinayn aanaan ku weydiisayn oo wallaahanan ku weydiisayn oo waa igu ballan oo igu tallaa oo waa igu billaa inaanan ku weydiisayn wax dambe daad markaa iga jeedido maaha dhaar iyo ballan isku dara iyadoon dhaara la dhihinu dhaarana ah, miihaaq waa dhaar oo ballankaas lagu adkaynayo miihaaq fa yucdi ninkaa bixina fa yucdilaaha ninkaas alle wuxuu siinaa maa yashaau intuu doonoo min caadin ballan ah wa miihaaqin dhaar lagu adkeeyey ah fayasrifu llahu alle waa ka leexina weja wejigiisa cani naari naarta fa idaa aqbala ninku markuu la qaabilo bihi ay biwejhi wejigiisa cala aljannati jannada markuu la qaabilo ra'aa wuxuu arkaa bahjatahaa quruxdeedu quruxdeedu arkaa jannada sakata waa aamusaa maasha allahu intuu doono alle an yaskuta inuu aamuso ilaa haddaa ballanka uu galaya quruxdeeda markuu arko cabaaru aamusa inta ilaahay doono uma qaala ninkiia wuxuu leeya yaa rabbi rabbiyow qadimnii horay iigu dhowee cinda baabi iljanna jannada albaabkeeda ilaahu igu dhowee ilaahu albaabka agtiisa itaaji meesha albaabka agtiisa ilaahow itaaji oo horay ii dhowee fayaquulu llahu alle wuxuu ku leeyahy lahu ninkaas alaysa shanigu miyuusan ahayn qad acdayta inaad bixiday alcuhuuda ballanyaal walmihaaqa dhaar anlaa tas'ala inaadan weydiisayn hayr aladii kii waxaan ahayn kuntaad ahayd sa'alta mid weydiistay war ballan soodigii baxsha iyo dhaar inaadan kii su-aashii hore waxaan ahayn weydiisayn fayaquulu ninkii wuxuu leeya yaa rabbi rabbiyo yaa rabbi rabbigaygiyo laa akuunu yaanan noqon ashqaa khalqika makhluuqaaga kan u nasiib daran ilaahay ow ha iga dhigin makhluuqaaga kan u nasiib daran uu leey alla wax ka naxariis badan lama arko iyo wax la naxariis egna fayaquulu rabbiga wuxuu leeyahay famaa maxee casayta aad mudanta maad waa istifaamiyo famaa casayta maxaad mudanta in ucdiita daalika arrinkaas haddii lagu siiyo oo albaabka lagu dhoweeyo lagu taajiyo allaa tas'ala inaadan weydiisan kayrahu intaas waxaan ahayn ma mudantoo ma dhici kartaa sidaas alla leeyahy fayaquul wuxuu leey laa weydiisan ma wacisatika awooddaadaan ku dhaarto laa as'alu weydiisa maa hayra daalika intaas waxaan ahayn fa yucdi ninkii wuxuu siinaa rabbow rabbigiis maa sha'a wuxuu doono oo min cahdin ballan ah wa miifaaqin dhaar lagu adkeeyey ah fa yuqadimu allah uu hormarinaa ilaa baabiljannati jannada albaabkeeda allah horay ugu dhowaynaa albaabka jannada fa idaa balaqa markuu gaaro ninku baabaha albaabkeeda oo fara'aa u arko zahratahaa dhaldhalaalkeeda wamaa fiiha iyo waxa dhexdeeda ku sugan min annadrati dhalaal ah wa suruuri farxad ah fa yaskutu waa aamusaa maa sha allahu ilaahay intuu doono an yaskuta inuu aamuso intii ilaahay doono inuu aamuso aamusnaana fa kadib wuxuu leeya yaa rabbi rabbigaygiyo adqilni ljanna jannada geli lawi geli marka fayaquulu lahu rabbi wuxuu leeyahay wayxaka warliibaane ya bna aadam warina aadam maa aqdaraka maxaa kaa dhigay mid ballan badan mid ballanka bax badan maa aqdaraka maxaa kaa dhigay maa shay weyn ayaa aqdaraka mid ballanka bax badan kaa dhigay maa shay weyn oo la yaab leh a aqdaraka mid ballanka bax badan kaa dhigay alaysa shaamigu miyuusan ahayn qad acdayta inaad bixiday alcuhuuda ballanyaal walmihaaqa dhaar lagu adkeeyey anlaa tas'ala inaadan weydiisayn kayr aladii kii waxaan ahayn uxdiita lagu siiyey fayaquulu ninkii wuxuu leeyahay yaa rabbi rabbigaygiyo laa tajcalnii hayga dhigin ashqaa khalqika makhluuqaaga midka u ayaanka daran u nasiibka daran fayadxaku llaahu alla waa ku qosla casa wajalla minhu ninkaasu alle ku qosla sifaadda sidaasoo ah alla qosla alla gacanu leey alla sifaaddaas nabigu siduu u sheegi jiray uga tegi jiray dadkana ilaahay waxaa u oqoog nabiga makhluuqoo dhan dad axadka ugu oqoog alle waa nabiga sala allahu cala waxaana loo soo diray dadka inuu u sheego waxay ku hanuunayeen ee looma soo dirin dadka inuu baadiyeeyo saxaabadu saasay u fahmeen waxay dhihi jireen nabigu sawma dhihin intii nebigu yidhi aan dhahayna ma awilin ma leexin waxba kuma darsan ardadii saxaabada taabiciyaalka waxay dhihi jireen intii nebigu yidhi aan dhahayna intii saxaabadu noo sheegtaan dhahayna sidaasay ku socdeen saddexdii qarni oo nabiga sala allahu calayhi wasalam uu kayrka uga marqaati kacay oo uu yidhi khayrunaasi qarni dad waxa u kayr badan qarnigaygu uma aladiina yaluunahum waxaa ku xiga qolada ka dambaydoo la xiriirta uma aladiina yaluunahum waxaa ku xiga qolada ka dambaydoo la xiriirta markaasaa nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam kadib waxaa imaanaa tasbiqu yamiinu axadihim shahaadatahu wa shahaadatahu yamiinahu dhaartiisu markhaatiga waa ka hormare markhaatiguna dhaarta waa ka hormare dhaarta waxaa la waa kelimad qatar haddaad qalad ku dhaarato naara lagu galo markhaatigana haddaad been ka markhaati furto naara lagu gala saas darteeda qofka caaqibadiisa u dadaalaa dhaarta waa ka fiirsada degda kuma dhaarto markhaati furiddana waa ka fiirsada dad waxaa imaa doon aan ka fiirsayn maan macnaheedu waa maxeen waa dadaan caaqibadooda aad ugu ilaalayn waa dadaan taqwadooda badnayn nabigu marka xadiiskaas fiiri bal xadiiskaas fiiri nabigu dadkii salafka la dhihi jiro ah saxaabadii taabiciyaalkii atbaacu taabiciin qayr uga markhaati ka dadkii ka dambeeyeyna sharu ku tilmaamay intaas nabigu qayrka uga markhaati kacay axaadiista sifaadda alle sheegayda ma leexleexin jirin sida nabigu yidhi dhihi jireen sala allah alay waxay dhihi jireen alla wuu qoslaa qosolkiisana waa sifo asaga u laa'iq ah ee makhluuqa ma shabaho waa sifo asaga u laa'iq sidii nabigu yidhi sala allahu alay wasalam kayfkeedana ma naqaan iyo qaabkeeda saasay dhihi jireen khalafkii markii dambe oo dadkii nabigu sheegay ay yimaadeen waa awileen waxay yidhaahdeen waxaa loola jeedaa dixkiga allah raalli ka noqdo aa loola jeeda waa leeiye waa leexiye qaaraba yidhi bukhaariyaaba leexiye o awilay ah, bayhaqiyaana sheegay ay yidhahdeen laakiin taas waxaa looga jawaabay markaad leedahay sheekh hebela saas yidhi laba midaa lagaa rabaa kitaab uu qoray iyadoo ku taalla inaad keento amase sanad sanad inaad keento oo sanad ku keenta labada midna ma keenin bay saas darteeda xaafid ibnu xajar fatxulbaariga wuxuu yidhi kutubtiin bukhaari waa tana mana ku aanan arag annaga waxaa ah, raxmad meel ugu awilay meeluu ku ta'wiiliyey ma hayno ah, ma hayno marka sidaa badbaadadu ku jirto waa sidii nebi maxamed qofku inta ilah hore u socdo sala allahu calayh wasalam ah, sidaas wey fayadxaku lahu alla waa ku qoslaa casa wajal minhu ninkaas uma ya'danu lahu wuxuu u fasaxaa fii dukhuuli ljannati jannada la gelideeda gal u yidhaha jannada fayaquulu rabbiya wuxuu yidhaahdaa tamana wax jeclayso axaadiista gabal waxay sheegayaan inuu yidhahda ilaahay ow jannadii waaba la buuxiyey qof walbaa meeluu degay waa buuxda halkaan degaanu markaasaa rabbi yidhaahda bal wax jeclayso adug waxaa tidha anugu intaasa raba halaysiyo xilkaama saarna anugu wax jeclayso markaasuu wax jeclaysta duu raba ha yidhaahdo adduunka boqorkii soo maray ugu hanti badnaa intuu xukumayaan kaligay raba hadduu raba ha yidhaahdo wax alla wixii adduunyo aan arkay adduunya waagay bilaabtay waagay dhammaatay dhammaan keligayaan raba ha yidhaahdo war wax jeclaayo so alaley markaasuu le intaasaan raba markaasaa rabi leey war intaas waa kuu yartay siyaadso oo intaasna bal ku darso kaasule waa ku darsa kaasule bal intaasna ku dar waa ku daray war wax jeclayso markuu yidha wax dambe oon dalbado maaqaan a ah, ilaah leeyahay intaad sheegtay toban laabkeedaad leedahay ah, deg kaasuu degay toban laab ah, toban laab aad leedahay laakiin xadiidka toban laabka gadaal waa arki doonaa kan oo abu hurayre maahan uma ya'danu rabbi wuxuu fasixi doonaa lahu ninkaas fii dukuuli janna jannada gelideeda fayaquulu rabbi wuxuu leeya tamanaa wax jeclayso fayatamanaa waxbuu jeclaysana xataa idanqadaca markuu dhammaado oo go-o umniyatuhu wixii uu jeclaysanayey oo tamaninayey qaala allahu casa wajal alla wuxuu idhaha zid waxaad siyaasataa min kada shay hebelna siyaadso oo xasuuso oo jeclayso aan ku siiye wa kadaa shay hebelna ku siyaadso aqbala waa soo qaabilaa rabbuhu rabbigiis yudakiruhu waa xasuusiyaa rabbuhu rabbigiis waa uu xasuusiyaa aqbala iyo yudakiru yaa ku tanaasuca faacilka xataa ida intahad bihi lamaani hididiilku markay ka dhammaato siuu waxaas u jeclaysana oo u jeclaysana markay ka dhammaato oo idhaa wax dambe iguma soo dhacsiisnaa qaala allahu tacaalaa ilaa wuxuu yidhaahdaa laka waxaa kuu sugnaaday daalika kaa jeclaatay wlxaal milu asagoo kale macah uu la jiro intoo kalena kusii dar intaas bukhaariyaa wariyey abu hurayru ka wariyey wa can abi saciidin radia allaahu canhu laakiin abi saciidin alkhudriy wuxuu yidhi nabiga anaa ka maqlay inuu yidhi toban jibaaraad leedahay anaa nabiga ka maqlay abu hurayra wuxuu anugu intoo kalead leedaha nabiga ka maqlay markaasuu yidhi anugu toban jibaaran ka maqlay anaa ka maqlay toban jibaar marka labadaba nabigu waa sheegay marka وعن abi سعيد رضي الله عنه wuxuu ihi innii aniga samictuhu nabigan ka maqlay yaquulu xaal uu leeyahay rabbi wuxuu ku leeyahay laka niyahu waxaa kuu sugnaaday daalika inta aad jeclaysatay wa ashratu amhaaliha iyo tobanlaabkii ah. wa ashratu amhaalihi iyo shaygaad jeclaysatay rawa الbukhaariyu imaamu الbukhaari wuxuu ka wariyey an abi bakr can abi bakrin الصidiiq abi bakr الصidiiq radia allaahu canhu annahu abu bakr صidiiq qaala wuxuu ku yidhi lirasuulillaah abu bakr صidiiq magaciisa yaa sheegaya meeqaa qofkaa sheegayda tolo waxaa la rabaa laba magac ama saddex in la sheego saddex yaa sheegay saddex adaa sheega labana haye haye saddex magac sheeg adiga labaad sheegay haye sheeg cabdullaahi ibnu cuثmaan maa sha allah haye saddex ka dhig cabdullaahi ibnu cuثmaan ibnu caamir abubakr magaciisa cabdullaahi yaa la yidhahda aabbihiisna cuثmaan awogiisna caamir daan dhihi lahayn sanadkan banooniga koobka ninkii qaaday yaa sheega hal qof ma hanin isle laakiin <laughs> kuwaanu laakiin dadkeedii maaha waxaan ula jeedaa dhallinyarada dhallinyaradan ula jeedaa kuwaanu dadkii banooniyey maaha laakiin abubakar inta taqanaa hadda intii gacanta taagtay soddon ma dhammayn ka warran waa abubakar sidiiq saddexiisa magac cabdullaahi ibnu cumaan ibnu caamir saddexda magac saas wax isku daba dhigi karaa soddon may dhammayn intii gacanta taagtay xaqiiqo wey laakiin intaan haddaan dhallinyara meel isugu keenno oon nidhaahno gaalkii sanadan koobka qaaday cayaarta sheega laba boqol ka badan oo gacanta taagi allahu mustacaan allah mustacaan abubakaru sidiiq inaad barato ku dayato jannadaa lagu galaa ku dayashadiisaa jannada lagu galaa nabigaa yidhi ha lagu dayo ka war laakiin ibliiskan banooniley ah ku dayashadiisa naartaa lagu galaa waa lagu gaalooba islaamka oo looga baxa maahan hadalkaas hadalan kaftan u leeya anuu igu yimi masaajidkan dhexdiisa kan maaha masaajidka halkan ku yaalla dhexdiisa wiil soomaaliyood leh anaa gaaloobay waxaana u gaaloobay banuur jacayl kuwa fadhiyo inuu ku jiraana waa dhici karta de ka warran wuxuu yidhi banoorigaasaan ka daba dhacay aadaan u jeclaayo idaacadahan kale soco jiriyo qaar waxaa jiru idaacado banooyi waxaan ahayn baan ka hadlay kuwaasaan aad u dhegaysan jiru oo dhaqaalahooda ku fangareeya ummadda inay baadiyeeyaan aadaan ula socday markii dan waa ka gudbo telefishinada iyo muuqaal iyo maqalan isku darsaday markaan saan u dhegaysa shayga qofku markuu ku laalaabto qalbigiisuu ku beermaya jacaylkiis waxaan jeclaaday uu yidhi noloshaydu inay noqoto nolosha ciyaartooy oo aan cayaartooy inta noqdo nolosha cayaartooyda ku noolaado waa cayriya eh, galabtii cayri habeenkii fiiri subaxdii idaacadaha dhegayso wax uun waxbaa la kala gadaahan maqlaawen wax igadaa iyo wax iqaadaa waa waayi meelahaan idaacadahaas umadkamada hebelaa la gatay hebelka xiblaa gadatay hebel waa laakiin aniga wax isoo dalba iyo wax iqaadaa waa waayi marka waxaan sii kolleyba islaamnimadaa lagugu nacan sii u fiirsado ee haddaad gaal tahay waa lagu qaadada waa gaaloobay hadde waa saas hooyo iyo aabba ima ogu yihi inaan gaal ah wiilkoodii iyo haystaan gurigaan jooga subaxdiian tagaa idaacadahaasaan dhagaystaa meel looga sheekayna banoonigaan tagaa galabtii waa cayriyaa habeenkii wa cayrinaya haddaan waayo baalkaasaan ag fadhiistaa ka sheekaynaya baalkaas laakiin ilaahay naxariis badana addoommadaan ilaahi weynaa naxariistiisay ku noolyihin ilaahay naxariistiisu haddaysan jirin adduunkaa naar nagu cuni leh wuxuu idhi ma habeenkan gaalooba ilaahay hurdada iga qaatay indhahayga xataa isqama diidan waxau yidhi marka aabbihoo iska seexdaan anu baalkaasa iska fiirsadaan dhalada ii keeneen aan iska fiirsadaan soddon habeen markaan mara oon hal mar indhuhu isqaban hal mar aan isigu yidhi waa waalanaydaa marka dad intaan kadib hurdana arka ah. hurdana waxaa u sokeeya islaamnima markaasaan waagii ceelasha la deganaay aheedo wuxuu idhinta cararay oo ceelasha tegey aan salaadiina bilaabay tafsiir la akrinaa iska dhegaysto hurdadiiyaa qayb soo laabatay xoogaa fiicana sexday intii laakiin intaanan gaaloobin aan hurdi jiray ma dhammin hurdadu aniga su-aashaas ima weydiin dambe laakiin shiik iga horreeyey oo hortay uu sheegay oo ii sheegay kadib aniga ii yimi a wuxuu wuxuu ugu yidhi yuu yidhi shiikh hurdada qaybta iga maqan halkay jirta ma islaamnimadii aan ansixin halkay iga maqanta qismi baan ga maqan oon ka raadiyey waxaan ku idhi ilaahayna ku shukri anu qofna ha u sheegi waa gaaloobay qofka dambe hadda soo hadda ma islaamin hadda miyaad balooni daba socota maya waad iga wadkaaso albaabkii shaydaan ahaa sababkan ku gaaloobay soo ma aha u leey ilaahay ku shugli masaajidaada joog duruustaada dhegayso qofnana hadhihi waa gaaloob ilaahay baa kaa keenay ka sheekay iska da xaru shaydaan waa musiibo soo maha hmm. caruurkaaga ahaana miyaad ogta allahuma mustacaan inaa lilahi waina marka abubakarku dayashadiisa jannaa lagu galaa nabigaa yidhi sala allahu calayh wasalam calaykum bisunatii wa sunati اkhulafaaءi raashidiina almahdiyiin caddu calayha binawaajib laakiin banooni raacraaco saasaa laga helaa saasaa laga helaa salaad la-aanaa laga helaa taariku salaadnimaa laga helaa imisa maanta tukata dhallinyarada casir maqrib meeqaa tukata kumanaan ayagoo ah ayay yaacayaan maqribadii isagoo la tukaday markaasay dariiqyada socdaan ayagoo saqban saadkay yimaadaanna lagumaba tukan karo buuqa ay ka kixiyaan weysada waa la xihaa masaajidda si aan ciidankaas ugu soo ekaan markaasaa dadka suuqyada ka yimid iyo magaalooyinka ay waayaan weeso waxaa masaajidka loo xidhay banuleya loo xidhay ka warrama waa carruurteenni banuleygaas maahan ciidan diyaaradu barashuudka u keenta maaha waxaa isfasahaaday masaajidda xidhay ilaahay laga caabudahay iska da iyaga naftooda ayagu cibaado waa ka taga laakiin ilaahay in laga caabuda masaajidda ay u xihanta waa carruurta yada u fiirsada waa carruurta annagu dhaalnay waa kuwii nala dhashay waa ehelkayagi awa dadaalkeed inay badbaadaan awa ducadeedii awa juhdigeedii dareen ba lama arka inaa lilaahi wainaa il can abi bakr sidiiq radi allaahu canh annahu abu bakr qaala wuxuu ku yidhi lirasuulilaahi rasuulka ilaahi sala اllahu calayh wasalam callimnii ibar ducaaan duco ducadaasoo adcu aan ku ducayso bihi ducaa fii salaatii salaadayda dhexdeeda u fiirsada abubakr carabi hadii laydha waa carab qurayshi cilmi haddii laydha waa saxaabada kii u cilmiga badnaa haddana nabigu weydiinaya iri salaada maxaan ku ducaystaa taas maxay ku tusaydaa carabi aad isku aadadsato inaad ku ducaysato waxaa kaaga qayr badan ducooyinka waxyiga ah oo qur'aanka ama xadiidka nabiga sal اlahu alيه wasalam ilaa nabiga ilaahi wuxuu siiyey jawaamicun keli oo aan dadka la siin inaad kuwaas inta xifdo ku ducaysato aa ka qayb badan haddii ducaa carabiga laisku aadsadaa ay ka fiicnaan aheed abubakara ku ducaysa la soo mara abubakara leh rasuulka alla ii sheegay marka waa inaan xifdinno ducooyinka oo sujuudda aan ilaahay ku barino oon ataxiyaadka ka gadaan ilaahay ku barino ducooyinka nabigu dadka baray sala allahu alay waslm oo midaanu ay ka mid tahay fii salaatii uu yidhi marka salaadda meel gaara ah ma sheegin laba meelooda marka ducada uga jirtaa salaadda bacda taxiya ataxiyaadka ka gada bacda tashahud bacda tashahud waa la ducaysaa duco dheer waana la badiyaa ducaduna waa maqbuula meesha labaad oo ducadu ay ku jirtaa waa sujuudda oo nabigu yidhi salى اllahu calayh wasalam aqrabu maa yakuunu اlcabdu min rabbihi wahuwa saajid addoon wuxuu rabbi ugu dhow yahay markuu sujuudsan yahay sujuuddiina waa aragnay waxa lagu helayaa naartu ma cunto qiimaheeda meeshaas nabigu wuxuu yidhi salى اllahu calيه wasalam faakiruu fiihi suju faakiruu fiihi ducaa faqaminun an yustajaaba lakum waxaad badidaan markaad sujuudsantihiin ducada xaqiiqo wey ilahay inuu idinka aqbalay xaqiiqo wey in laydinka aqbalay waxaa la rabaa ducooyin badan ka xifdisato inaad sujuudaha ku ducaysato haddaad imaam tahay dadkaa la ilaalina duco dheer laguma ducay karo ducooyinka gaabanaad ku ducaysan karta laakiin salaatuleylka sunnooyinka kale kuwa aad keliga tukanood qiyaac ka leedahay oo hadaad rabto hal sax sujuudsanaan karto kuwaasa layskaga ducaystaa ducooyinka dhaadheer kuwa gaagaabana salaadahaagaad dad kala tukanood ku ducaysan karta taa la xifdiyaa waa addoon markuu rabbigu dhowya adduun iyo caakira ilahay loo sheegta danahaaga adoo sujuudsan inta lasoo xifdiyo qaala nabigu wuxuu uhi qul leh allaahumma yaa allah allah inii aniga dalamtu nafsii nafsadaydaan dulmiyey dulman dulmi dulmigoo kaiiran fara badan ilaahayow naftaydaan dulmiyey dulmi fara badan oo waan gaabiyey waxaan naftayda u shaqeeyey oo naftaydu shaqaysatay waxaan cuquubo ku mudana iyo cadaab wey ah, naftaydiyaa shaqaysatay oo waxay samayday waxay ciqaab ku mudanaya waxay wanaag ku mudanaheedna waa ka gaabin saas oo yidhi abubakar waa abubakar sidiiq u fiirsada waxaa nabigu leeyahy sidaan dhig abubakr sidiiqo waxaad tidhaahdaa allaahuma yaa allah inii aniga dalamtu nafsii nafsadaydaan dulmiyey dulman dulmigaasoo kaiiran fara badan walaa yakfiru dunuuba dembiyadana ma dhaafo ilaa anta adiga ma ahani faqfir lii allow ii dhaaf maqfiratan dembi dhaaf maqfiradaasoo min cindika cagtaada ka ahaatay min cindika mid aad adugu iska sido anugu aanan mudnayn oo fadligaaga aad igu sido iyo naxariista maahan midaan mudana mid adugu aad iigu roonaato oo fadligaaga iyo naxariistaada aad igu sido tafadul ah ilahay iska kaysi ilahay iska kaysi warxamni ilaahay in naxariiso inaka adiga anta adiga alafuuru kii dembi dhaaf badanaa tahay araximu oo naxariis badan walilaahi asmaau lxusnaa fadcuuhu bihaa ilaahay magacyaal wanaag badanuu leeyaha ku barya macnaheedu waa sida ducada fiiriya laba shayuu barya dembi dhaaf iyo naxariis laba magaco ilaahay ugu tawasula alkafuur alraxiim waa saas markaad ilaahay rabto magaciisa inaad ku barido danta aad leedahay magac macnuhu keenayaa lagu dhawaanta yaa kafuur ikfir li wey yaa raxmaan irxamni yaa rasaaq irzuqni wey Ah, yaa xafiid ixfadnii yaa sitiir ustur cawraati wey wa rawcaati sitiir sataarma marka magaca inta lagu dhawaaqo aan markaas baahidaan u munaasibkaa ina sheegto fiiriya sidaan waa sida ambiyada ilaahay alla u baryaan nabiyullaahi aadam muxuu yidhi rabbanaa dalamna anfusana wain lam takfir lanaa watarxamnaa lanakuunanna min alkhaasiriin waa nebi aadam iyo xawaa waxay leeyihin daalimiina u fiirsada nabiyullaahi yuunus ibnu matan wuxuu yidhi laa ilaaha ilaa anta subxaanaka inii kuntu min aaalimiin ilahay aalimiintan ka mid ah dadan in naxariisan ii dhamma waa nabiyullahi yuunus ibnu mata waa ducadu nabigu yidhi sala allahu calay wasalam qof kuma ducaysto ducadaas ilaa ilahay waa ka aqbala ambiyada sidiiqiinta saasay rabbi u baryaan ilaahu daalimaan ahay ilaahu icaf ma yidhaahdaan waa fiicanaha anugu dembina ma gelin ma yidhaahdaan ma yidhaahdaan ma yidhaahdaan saas darteeda xaafid ibnu xajar wuxuu yidhi fatxubaariga waxay tusaydaa ana alinsaana laa yacraa can taqsiirin walow kaana sidiiqa insaanku xataa hadduu gaaro derajada abubakar waa derajada nabiyada ka sokeyn nabi cid aan ahayn oo lafadli oguma jirto abubakr sidiiqiina la yidhaha derajada nabiyaalka ku xigta hataa derajadaas hadduu gaaro xaqi alle wax unuucan maa waa gaabis waa ku jira wax gaabisah laga hela ka waran qofka yidhahda marka anugu ma gaarin waa halaagsanay kaasu marka waxaad ogaataan ilaahay wuxuu naarta u sameeyey cayaar maa maalintii hadda lasoo dhaafo cashuura hadda maalintii lasoo dhaafo oo nabigu salى اlahu alيه waslm axaadiista faraha badan ee صaxiixa ku yidhi ku yidhi qofka sooma hal sanoo taga ilahay ugu dembi dhaafa aa nin macallin iskoola waxaa lagu yidhi maanta macallin ma soo marid miya de halkan ardadiinu macallin yahay ogow markaasuu ma soo marin kaasaa le macallin xal soo mogi kaasuu aniga miyaa dembi galay sanada hal dembi ma geli sanada ka warrama waa soomaali maahan ingiriis wiilka ninkaas waa soomaaliya waana macallinba ardadunba wax igu badan iskool macallinka wax dambe sanadan tagta ma gelin sidaas darteed xadiiskaas waaba ka soo horjeeda oo le sanada sana lagu dhaafayso laakiin fiiri ardadii yarkaa heedoo diinka dhegaysan jirtay kanu diin ma dhegaysan marka sida muuqata jahli meeshu la gaaray fiiri qofka waxa dhacday inuu leeyahay muslima ah. saasayna u badanta dhihi ma ninku gaala ogaada wiiligaa ardaya wuxuu da fiiriyey aanu hadeeraba kabiire dhexda uga jirta iska daa sakiire kabiire oo maxay tahay musbinaad sarweelkaagu aanqawga ka hooseeyo dembiga kabiiradana waxaa lagu yaqaanaa naar haddii loogu goodiyo surweelkiisa qof kastoo maradiisu aanqow ka hooseydana nabigu wuxuu yidhi sala allahu calay wasalam ilaahay uma naxariisto dembigiisa ma dhaafo cadaab xanuun badanna waali saddexdaasa loogu dhaafo marka haddaadba kabiire dhexda uga jirtada xagasana tagta iska baddaadi sanadka o dhan waxaan asaas u jiida iska daa waxaa kale ilaahay baa og marka bal banu aadam haddaadan diinka alla baran nuucaasaad noqon nuucaasaad noqona nas'al lahi asalaam marka mu'miniintu sidaana yidhaahdaan allahuma inii dalamtu nafsii dulman kaiira ataxiyaadka kadib waa inaan nidhaa sujuudda waa inaan ku nidhaa waa inaan nidhahno laa ilaaha ilaa anta subxaanaka inii kuntu min aaalimiin waa inaan saas nidhaa saasa weeye allahuma mustacaan rawى الbخاaري عن بن cabاasi رaضي الله عanهuma bukhaari wuxuu ka wariyey cabdillaahi bni cabbaas ilaa raalli ha ka noqdee anna rafca sawti codka kor loo qaado bidikri dikriga kor loogu qaado xiina yansarifu nnaasu dadku marka ay ka gadoomaan min almaktuubati salaada la waajib yeelay kaana rafcu sawtkaas wuxuu ahaa calaa cahdi nebiyi waqtigii nabiga sala allahu calayh wasalam cabdullahi ibni cabbaas wuxuu yidhi waqtigii nebigu joogay sala allahu calayh wasalam salaada waajibka in laga baxay waxaan ku gara jiray codka in kor loogu qaado dikriga ilaa marka salaada laga baxo fiiriya qofka muslimka markuu salaada ka baxo muxuu yidhaha kow astakfirullah astakfirullah astakfirullah ka warrama ilaahyw ii dembi dhaaf wuxuu aaminsan yahay qofka muslimkaa salaadii inuusan dhammaystirin salaadii qaladka uu ka galay inuu ilahay dembi dhaaf ka weydiisana soonka ramadaan marka la dhammeeyo istikfaara layska raba istikfaara layska raba maxaa inaan la dhammaystirin xaqiiqa oo nuqsaan qofka ay ku imaanayaan salaad kasta markaad tukato waa inaad ilahay dembi dhaaf weydiisataa salaadii inaad qalad ka gatay u badan oodan dhammaystirin soo ma jeedi muuminku waa kaasa muuminku waa nuucaas marka wuxuu yidhi marka salaada laga baxo waxaan ku gara jirnay dikrigaas kor aa loo dhihi jiray kor aa loo dhihi jiray ila cabdullahi ibn cabbaas saqiiru ahaa markaas caruurtana safka dambay lahaayeen marka waxaa dhici karta assalaamu calaykum marka nabigu yidhaha sala allahu alay slm oo hore inuusan arag maqalna ilaa saw gadaalu ku tukaan dhallinyaradooda gadaalay lahaayeen marka waxaan ku gara jirnay dikrigaasaa kora loo dhihi jiray astaqfirullah astaqfirullah astaqfirullah اللهمa أنت السلام ومiنka السلام تbaaركta ya dلجلال وكرم اللهمa أعنيi على ذiكرiكa وشhuكرiكa وxسن md أن رفع صوت codka kor loo qaado bdikri dikriga kor loogu qaado xiina wktiga ينصرف الناasu dadku ay ka gadoomaan min الmaكتuubati saلaada la waajiب yeelay kaana رفcu sawtkaas wuxuu ahaa calىa xadi النeبي salى الlaه عليه وsلم فiiriya marka xaaفظ بن xaجaر فaتحi bاari qaala النawوي رaحimah اللaه إمام nawwi wuxuu رحمه الله حمل xamala shaaficiyu hada على أنهم anahum jaharuu وقتا waqtan yasiira xadiidkan imaamuna shaafici wuxuu ku fasiray waqtiya ay aheed waqtiga nabiga iyo saxaabadu kor u qaadeen waxayna kor ugu qaadeen liajli tacliimi sifati dikri qaabka ilaahay loo xusaa inay dadka baraan oy dadka maqashiiyaan saasay ugu qaadeen laa annahum daawamuu ma ahan inay daa'imeen calى aljahri bihi kor loo qaado wاlmuqtaaru sida la doortay uu yidhi xaafid ana alimaama imaamka wاlma'muuma ma'muum yukfiyaani waa inay qariyaan adikra ilaa inixtiija ila tacliimi haddii loo baahdo dadka in la baro ma ahani haddii hadda aad tagto meela dadku dikriga oqoon salaada marka la boqol la akriyo koraad u qaadi astaqfirullah astaqfirullah astaqfirullah allahuma anta asalaam waminka asalaam tabaarakta ya daljalaal ikram allahuma acilnii calaa dikrika wa shukrika waxusnmal koraad u qaadi markay bartaan hoosaad u dhig marka waa in hoos loo akriyaa sunna laakiin haddii loo baahdo dadku oqoon koraad loo qaadi wallahu subxaana wa tacala aclam wsala allahu wasalam wbaarak calaa nabiyina